اسكو كيسيه ليس منهم اوسن كمدهين باب كان وكادلا علمي oo ah cilmigii nabi maxamed laga dhaxlay sala allahu calay wasalam qofkan waa inuu ogaada daalibka qaacid ahaan haddii kitaabka alle iyo sunnada nabiga cilmi lagu sheego waa cilmun kitaab wa sunna haddii kitaabka iyo sunnada nabiga cilmi lagu sheego cilmigaasoo la ammaanayo waa cilmiga kitaabka iyo sunnada cilmi kale oo la ammaano kitaabka iyo sunnada laguma sheego cilmiga caafimaadka laguma ammaano cilmiga zaraacada iyo beeraha kitaabkii sunnada laguma ammaano cilmi kale oo kitaabkii sunnada lagu ammaanaa ma jiro cilmi kasta oo qur-aanka iyo sunnadu ay ammaanaan waa cilmulkitaab wa sunna faqad kitaabka alliga sunnada nabiga meel loogama helo cilmi kaloo la ammaanayo cilmi kaloo la ama se culummo kaloo la ammaana culummada oo dibiga ku taqabustay cilmiga kitaabka sunnada laguma ammaano culummada zaraacada iyo waxbeerashada laguma ammaano culummada handasada iyo injineeriyada ku taqabustay laguma ammaano waxa way culummada looguma yaqaan sharciga islaamka cilmi iyo culummo haddii la yidhaahdo waa alkitaab wasunna bes waa cilmu lkitaab wa sunna taas marka baabkan wuxuu ka hadlayaa iyo asalkaanu cilmigaas in la caddeeyo oo ilaahay soo dejiyo nabiyaalku la yimaadeen oo nabiyaalka laga dhaxlay iyo culummada in la caddeeyo iyo in la caddeeyo dadka isku ekaysiiya culummada oon ka mid ahayn sababtoo ah ummadda masaa'ibka ku dhaca musiibada ugu weyn waxaa ka mid ah in ummaddu ay kala gelo weydo culummada iyo qofka waacidkaa waxaa jira dad culummo ah oo ah dadka xalaasha iyo xaaraamka kala garanaya masaa'ilka adag kala fahmaa iyo dad ah quraa dad wax akhriya laakiin aan culummo ahayn quraaca la yidhaahdaa waa dad waxa weye warqadan inta kitaabkan wax ka soo akhriya wax ka soo diyaariya dadka hor istaagi karoo waxdi kara wakti horena waa jiri jireen haddana waaba adduunka dadka ugu badan waktigii salafkana dad saasaa waa joogi jireen oo waacidiin la yidhaha wucaad ahoo dadka wacdiye dadka wacdiye oo qiseeya oo sheekeeya oo aad u daldalma laakiin aan culummada ku tirsi maahayna dad la yaqaanay ahaayana culummo looma ogoon haddii markaa dad ummadda ay kala garan waayaan culummada oo masaa'ilka diinigaa la weydiiyo iyo qofka waacidka ee dadka wacdiya ee aan culummo ahayn oo labadaas iskaga darnaa musiiba ku dhacday ummadaas musiibaa ku dhacday bayaanu lcilmi cilmiga la caddayntiisa waalculamaa iyo culamada la caddayntooda waalfiqhi wa bayaanu lfiqhi fiqiga in la caddeeyo waalfuqahaa'i fuqahada in la caddeeyo iyo wa bayaanu mantab in la caddeeyo tashabaha isku ekaysiyey huwa manku bihim culammada waa xaalna isku ekaysiyey laysa minhum uusan ka mid ahayn haadaa kanu maxalu waa maxalkiisii qabarkii waa maxduuf bayaanu alcilmi waalculamaa waalfiqhi waalfuqahaa wa bayaanu man tashabaha bihim walaysa minhum haadaa maxaluhu haadaa maxaluhu waa in qabar loo soo qadaro waxaa kaloo bannaan in la yidhaahdo al aslu asalka asalka araabicu afreeyaa bayaanu lcilmi weeye oo al aslubaasa mubtada laga dhigaa bayaanudaasna waa khabar al aslu asalka asalka araabicu afreeyaa bayaanu lcilmi waalculamaa waa cilmiga culammada la caddeeyo waalfiqhi walfuqahaa waa fiqiga iyo fuqahada la caddeeyo wa bayaanu man iyo dad in la caddeeyo tashabaha bihim isku ekaysiiyey culummada walxaalna isku ekaysiiyey laysa minhum uusan ka mid ahayn waqad bayana allaahu allah waa caddeeyey tacaala allah waa sameeyaahe haada al asl asalkan ilaahay waa caddeeyey asalkan ilaahay waa caddeeyey fii awali suurati lbaqara suuratulbaqara awalkeedu ilaahay ku caddeeyey min qowlihi laga bilaabo yaa banii israa'iil reer bani israa'iilow israa'iil waa nabi yacquub marka bani israa'iil waa carruurtii nabi yacquub nabi yacquuba wuxuu dhalay laba-iyo toban wiil labiyo tobankii wiila wiil walbaaba qabiil noqday marka asbaab a la yidhaahdaa sibdigu waa hal wiil wixii ka farcanmay meesha carabta qabaa'il la yidhaahdo carabta waxaa la qabaa'il ayagana asbaab a la yidhaahdaa marka sibdigu waa booska qabiilka oo kale u joogaa meesha carabiga qabiil laga yidhaha ayaga waa sibdi marka labiyo tobankii wiil aa waxay noqdeen laba-iyo toban qabiil asbaada la yidhaahdaa israa'iilna waa nabi yacquub yaa bani israa'iila reer banu israa'iiloo udkuruu xasuusta nicmati nimcadayda alatii nimcada ancamtu aan nimceeyey calaykum korkiinna oo min irsaali rusuli wa insaali lkutubi ah nimcada laga hadlaa middaasa ugu horrayda nimcada laga hadlaa oo loogu abaal sheeganaa nimcada ugu horrayda uguna weyn waxay tahay min irsaali rusul wa insaali lkutub in rusul loo soo diray kutubna loo soo dejiyey meesha uu leeyahay shiku cilmiga alla ku sheegana waa halkaas nimcada ugu weyn oo loogu abaal sheegana waxay tahay min irsaali rusuli wa inzaali kutub in rusul loo soo diray kutubna lagu soo dejiyey rusushaas wa awfu oofiya bicaafi ballankayda oo inaad kutubtaas ku socotaan rususha adeecdaan kutubtu waxayn amrayda aad samaydaan oofiya ballankayga uufi bicahdiku ballankiinna waa oofinaa ilaa qowli intii laga gaaro yaa banii israa'iil reer bani israa'iiloo udkuruu xasuusta nicmatii aniga nimcadayda allatii ancamtu aan nimceeyey calaykum korkiinna allatii nimcadii ancamtu aan nimceeyey calaykum korkiinna iyo wa annii aniga fadaltukum inaan idinka fadilay calalcaalamiina caalamyaalkaad la noolaydeen caalamyaalka waxaa loola jeedaa caalamii zamaanihi waa waqtigooda caalamkii jiray oo dhan aa laga fadilay rususha ayagaa laga soo diraayey kutubtana rusushaasa lagu soo dejinaayey wayasiiduhu asalkan waxa u siyaadinaa wuduuxan caddaansho wayasiiduhu asalkan waxa u siyaadinaa wuduuxan caddaansho maakii sarraxad ay caddayday bihi maaga assunnatu sunnadu fii haadal kalaami hadalkan dhexdiisa oo culummada iyo cilmiga iyo fadligooda sunnada nabigu ay aad u caddayday fii haadaalkalaami hadalkan dhexdiisa ay ku caddayday hadalka alkafiiri ee faraha badan hadalka albayini oo cad hadalka alwaadixi ee cad ah lil caamiyi xataa caamiga u cad caamiga albaliidi oo daliilka hadal waxay sunnadu ku caddayday fadliga cilmiga iyo culummada qof walba u cad xataa caamiga damiirka uu fahmi karo xataa caamiga damiirka uu fahmi karo uma saara wuxuu noqday haadaa kan oo ah cilmigii iyo qulamadii aqraba alashyaai sheeyaalka kuwa ugu qariibsan weli waxa lahaa waxaan dadku garaynay la yaabaan waxa dadku ay inkiraan oo ay la yaabaan waxaa noqday cilmigii nebi maxamed laga dhaxlay sala allahu calayh wasalam oo aan la barxayn dib la farxayo dadku waa rabaan waana ku faraxsan yihiin laakiin cilmigii nebi muxamed laga dhaxlay sala allahu calayh wasalam oo aan barax lagu darayn oo naftu siday rabto aan loo fasirayn ee siduu ahaa loo sheegayo iyo dhulmada sidaas u sheegayda dadku kuwa ay la yaabaan kuwa ugu yaabka badan yihiin wey qofka ku hadlaa waa qof dariibka oo ummadoo dhan ka takooran uma saara wuxuu noqday haadaa asalkaanu aqrab alashyaai shayaalka kan ugu qariibsan wa saara wuxuu noqday alcilmu cilmigii nabiga laga dhaxlay walfiqhu fiqigii nabiga laga dhaxlay huwalbidac bidcooyinuu noqday macnaha cinda naas wey dadka agtooda qofkii maanta nabiga diinkii laga dhaxlo sidiiya sheega waxaa la leedahay waa bidcoole waa mubtadic waa wahaabi waa eran weeye halkaasa laga tuuraya halkaas ayaa laga tuuraya wa saara wuxuu noqoday alcilmu cilmigii iyo walfiqu fiqigii ay cinda naasi weeye dadka agtooda maanta wuxuu ka noqday huwal bidaca bidcooyinka wa dalaalaad dalaalaadka sidaas ayuu ka noqday oo way la yaabaan dadkii diinkii nebi muxamedan wax lagu darin sidiisii u sheega dadku aaday u inkiraan aaday u inkiraan wa khiyaaru maa shayga ugu qayr badan oo cindahum dadka egtooda ku sugnaaday labsulxaqi waa xaqi in lagu qaso bilbaatili baatilka waxa ugu feecan oo dadku ay haystaan cilmi u yaqaaniin waa xaqaya baatilka oo laysku qaso diinkii nabiga qayb ka mid ah iyo qayb baatila in layskugu qaso dadka in dadka layskugu qaso wa saara wuxuu noqday alcilmu cilmigii alladii cilmigii faradahu llaahu ilaah uu waajib yeelay tacaalaa ilaa waa sarreeyaahe cala alkhalqi makhluuqa wuu ku waajib yeelay wa madaxahu ilaah uu ammaanay laa yatafawahu bihi miduusan ku hadlin ilaa sindiiqun munaafiq maahane ow majnuun ama qof waalan cilmigii ilaahay uu addoommada ku waajib yeelay oo khalqiga uu ku waajibiyey ilaahayna uu ammaanay qofka ku hadla labay dadku ku tilmaamayaan inuu yahay munaafiq gaalada hoos ka wadayle Ah, hadduuna kaas wado gaalo iyo balaayo fakarkiisao dhan ka dambayyli dadku haddii kalena waxay leein waa wax waalano iska qayliyaan labadaasi midle qofka diinkii nebi maxamedan waxba lagu darin maanta sheega oo siduu aha u sheega labadaasay dadku u aqoonsanaya qof waalaan caqli lahayn oon caalamkaba la socon iska qayliyaya ama qof munaafaqoo hoos gaalada ka wada labadaasu mid yahay leeyi markaasuu yidhi wasaara wuxuu noqday alcilmu cilmigii alladii cilmigii faradahu llaahu alla uu waajib yeelay tacaala allah waa sarreeyaahe cala alkhalqi makhluuqow ku waajib yeelay oo wamadaxahu ilaah uu ammaanay laa yatafawahu bihi qof kuma hadlo dadka agtooda ilaa sindiiqun waa qof sindiiqay u arkaan ow majhuulun ama qof waalan wa saara wuxuu noqday man ankarahu qofka cilmigaas inkira cilmigii nabi maxamed la yimid dadka inkira la dagaalama shubahaadka ku soo arooriya tashwiishka ka geliya dadka ka ismaalaysta oo wacaadaahu cilmigii nabi maxamed la qallaytama wa sannafa kutuba ka qora fi taxdiidi digid ka digaa minhu cilmigii nabi maxamed iyo wa nahyi reebid canu cilmigaas dadka uu ka reebaa huwa alfaqiiha faqiiha alcalim caalimkaa loo yaqaana maanta qof faqiih oo caalim ah weyleyn dadka qof faqiih soo caanbaxay ummaddan ixil caalimka ka ah qofkaasaa loo yaqaan maanta hadduu qofku la dagaalamo xarba la galo diinkii nebi moxamed sala allahu calay wasalam oo carabka kula dagaalamo oo qalinka kula dagaalamo oo dadka ka isbaaraysto waxaa loo oqonaa caalim weyn oo diinka aad u fahmay oo qatar saasaa loo fahmaayo wa saara wuxuu noqday man ankara qofka inkira hu cilmigii nabiga laga dhaxlay waxaadaaho la collaytama wa sannafa kutub ka allifa fi taxdiiri digid uu ka digaa minhu cilmigaas wa nahyi reebin canhu cilmigaas dadka uu ka reebaa huwa alfaqiiha faqiihu dadka agtooda ka noqday alcaalima oo caalim ashar qowlu shiika qowlkiisa uu yidhi bayaanu lcilmi cilmiga in la caddeeyo waalculamaa'i culammada in la caddeeyo waalfikhi fikhiga in la caddeeyo waalfuqahaa fuqahada in la caddeeyo ilaa aakhirihi hadalkaas aakhirkiisa intii laga gaaro almuraadu waxa loola jeedo bilcilmi cilmi hunaa halkan alcilmu waa cilmiga cilmiga alsharciyu ee sharciga loo nisbeeyey cilmi haddaad maqasho waa cilmiga sharciga diinka islaamkana marka la hadlaa sidaasaa loo jeedaa dhammaan xataa culammada muslimiinta cilmi hadday yidhahdaan diinta islaamka ula jeedo gaaladu laakiin cilmi wax kale u yaqaanayo uma yaqaanin caamada muslimiinto gaalada iska raacdayna cilmi uma yaqaanin sharciga ah, cilmi wax kale u yaqaani ayagu mawaad kale u yaqaanin ee cilmi maba u yaqaanin cilmi ilaahay soo dejiyey waxyaalaha dadka ku ta'afuray waxa weeyaan ra'yiga kafarada laakiin cilmi haddii laydhaha waa cilmu kitaab wa Ah, cilmi haddii la yidhaha waa cilmu kitaab sunna inta kale waxa weeyaan cilmi looma yaqaan kitaabkii sunnada marka la dhex joogo ma loo yaqaano almuraadu shariga loola jeedo bilcilmi cilmi hunaa halkan alcilmu waa cilmiga cilmiga asharciyu sharciga loo nisbeeyey wa huwa cilmigaasuna cilmu maa waa shay cilmigiis anzala allahu alla ku soo dejiyey calaa rasuuli rasuulkiisa waa kaasaa cilmi waxa loo yaqaana waa cilmigii ilaahay rasuulkiisa ku soo dejiyey oo min albayinaati xujooyin cadcad ah xujooyin cadcad iyo walhudaa hanuud midkaas weeye midka cilmiga loo yaqaanaa waana midka kitaabkii sunnada lagu ammaano kaas weeyaan waalcilmu cilmiga u kulli shay quur alladii cilmiga fiihi cilmigaas dhexdiisa almadxu ammaan ay ku sugan tahay wathanaau ammaan ay ku sugan tahay huwa cilmu sharci waa cilmiga sharciga cilmiga la ammaano oo qur-aanku ammaano oo xadiidku ammaano waa cilmu sharci bes faqad waalcilmu cilmiga alladii cilmiga fiihi dhexdiisa almadxu ammaan ay ku sugan tahay wafanaaw ammaan ay ku sugan tahay huwa cilmu sharci waa cilmiga sharciga cilmu cilmu maa ka bedelo cilmu maa shay in la ogaado weeye anzalahu allah allah uu soo dejiyey tacaala allah waa sarreeyaahe calaa rasuulihi rasuulkiisa uu ku soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam oo min alkitaabi kitaab ah iyo walxikmati sunno wixii ilaahay nebi maxamed ku soo dejiyey sala allahu calayh wasalam oo kitaab iyo sunno ah kaas wey cilmiga kitaabkii sunnada lagu ammaano kaas weeyaan ee ma ahan waxa weeyaan meel oo lagu baranayo injineeri ama dibbi inaad ku qorto qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun waxa weyan waa iska xayisiis iyo waxa weeyaan adduunye raadin ee meeshaas mada ka hadlayda aayaddan maba ka hadlaydo qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuuna aayaddaas waxay ka hadlaydaa kitaabkii sunnada dadka cilmiga u leh iyo dadka ka jaahilka saasay ka hadlaydaa cilmiga ay sheegayda cilmi sacaado lagu gaarayo liidaan cilmi looga badbaadayo shaqaawo wey laakiin cilmiga kale liibaan laguma gaaro sacaadana laguma gaaro sharna loogama badbaado wax macnaahu wey maaha waa wax yar oo waxa weeyaan xoogaa lagu helo cawsgeeriyaad adduun se uma jeedeen wax qiimo weyna maaha wax qiimo weynle ma aha waa shay mubaax ah haddii si sax loo adeegsado wax yaro adduunyaha lagu gaaro ee sacaado aakiro laguma gaaro haddii si qaldan loo adeegsadana adduun iyo aakhiraba looga hoogo laakiin cilmiga lagu gaaro sacaadada adduun iyo aakhiro cilmiga looga badbaado shaqinimada adduun iyo aakhiro waa cilmu kitaab wa bis qaala allaahu tacaala ilaah wuxuu yidhi quldhe nabiga suubanow hal yastawi ma siman yihiin alladiina dadka yaclamuuna ogaal ka u leh wixii alla soo dejiyey yaclamuuna waxaa loola jeedaa waxay og yihiin maa anzala allahu calaa rasuuli diinkii adan rasuulka kuu soo dejiyey dadka oqoonta u leh quldhe nabiga suubanow hal yastawi ma siman yihiin alladiina dadka yaclamuuna og wixii alla soo dejiyey iyo waladiina dadka laa yaclamuuna aan ogayn dadka aan ogayn innamaa wax kale maahan yatadakaru waxaa waansamaa ulul albaabi caqliyaalka dadka u saaxiibka dadkaas ulul albaabka ayaa waansama oo garan kara kitaabullah wa sunnatu rasuulihi dadka garanaa inaysan la sinnayn dadka aan garanayn wa qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man yurid illaah qofka ilaahay la doono bihi qofka khayran khayr khayran wa nakiraa fii siyaaqi shardi tacumu khayr dhan ay ku dhaceen khayr oo dhan khayraya dunya walaakhira qofka ilaahay khayr la doono yufaqihu wuxuu fahamsiiyaa fi diini diinka ilaahay waynaa diinku fahamsiiyaa diinkii nabiga lagu soo dejiyey diinkii ahaa kitaab iyo sunnada kaasa ilaahay fahamsiiyaa caqiidadaasi saxa ilaahay u fahamsiiyaa cibaadadaasi saxa ilaahay u fahamsiiyaa usuushaa si saxa alla u fahamsiiyaa furuucdana si saxa alla u fahamsiiya ilaahay baa fahamsiiya bukhaari iyo muslim ayaa xadiidka wariyeen wa qaala nebigu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ina alambiyaaa nabiyaalku lam yuwarifuu ma aysan dhaxalsiin dadka dinaaran dahab walaa dirhaman fido nabiyaalku dadka ugama tegin dahab iyo fido dinaarku waa dahab dirhamkuna waa fidada ugama tegin oo lagama dhaxlin nabiyaalku innamaa wax kale maaha warafuu waxay dadka dhaxal alcilma cilmi cilmigay dhaxal siiyeen cilmigaasu ma ahan cilmulhandasa cilmu dibi cilmu zaraaca cilmuliqtisaadi midna ma ahan ma ahan caafimaad ma ahan injineeriya ma ahan beerashada ma ahan waxaasoo dhan waa cilmulkitaab wa sunna cilmiga ah. ay nabyaalku dadka dhaxal siiyeen waa cilmigaas faman akhadahu qofkii cilmigaas qaataa akhada wuxuu qaatay bixadin nasiib nasiibkoo waafiri waafiyo dhammaystiran nasiib weyn qofkaasaa qaatay waa qof nabiyaalkii dhaxlay maanta adduunka waxaa la idhahdaa qofka marka la habaanayo dhaxal aabaha ka qad macnaha waxaa loo arkaa qofka dhaxalkii aabbihiis ka qaday qof khasaaray inuu laakiin ka waran qofkii nebigiisa dhaxalkiisa ka qaday xaqiiqada dhabta qofkaasaa khasaaray wey qofka dhaxalkii nebigiisa ka qaday oo aan diinkii nabigiisa laga dhaxlay waxba ka hayn qofka qasare waa qofka ee aabbaa dhaxdiisa dad ka qaddo waxa weeyaan wixii alla kuugu talagad ku bixin ood ku noolaan ee inaad qasaartay ka dhalannin xadiidkana imaam axmed iyo abu daawud iyo tirmidi ibnu maaja wariya waa xadiid saxiixa ah. wa min almacluumi waxyaalaha la ogyahay waxaa ka mid a ah, ana aladii cilmigii warafahu alambiyaa'u nabiyaalku ay dadka dhaxal siiyeen innamaa wax kale maaha huwa cilmigaasu cilmu sharicati waa cilmiga shareicada nabiyaalku cilmigay dadka dhaxal siiyeen waa cilmu shariica maahan cilmiga adduunyada waa maca haadaa ayadoo intaasu haddana jirto oo cilmiga ammaanan uu yahay cilmulkitaab wa sunna fa naxnu annaga u yidhi shiiku laa nunkiru inkiri mayno an yakuuna inuu u sugnaado lilculuumi culuumta culuumta al ukhraa ee kale faa'idatun faa'ido culuumta kale ee adduunyada ku saabsan in faa'iida ku jirto ma inkirayno walaakinahaa faa'iidadaasu faa'idatun waa faa'iido walaakinahaa faa'iidadaasu faa'idatun waa faa'iido faa'iidadaasoo daatu xaddayni laba afle waa faa'iido laba afle waa sakiin laba afle haddii wanaag loo adeegsado waa u socone haddii xumaan loo adeegsadana waa u socone waa u socone in acaanad in acaanad hadday kaalmaydoy gacan siido culumtaas kale calaa taacati illaahi ilaahay la addeecidiisa wa calaa nasri diinillaah ilaahay diinkiisoo loo gargaaro wantafaca bihaa cibaadullah addoommada allena ay ku nacfiyaan kaana culumta kale khayran wa ahaane wa maslaxatan banna wa ahaane in loo adeegsado wanaag daacada alle loo kaashado diinka alle loogu gargaaro addoommada alle ku nacfiyaan khayray ahaane iyo maslaxo haynay ahaanin dii dhanka kale laakiin loo adeegsado dhammaan fiiriya gaalada dadka ahlulbidaca ah eh. markay doonayaan meel inay dacwo ka fushadaan koow waxa ugu horray caafimaadka ka ku soo gambadaan isbitaallay furayaan waxay leeyiin dad samafalahna anagu ummaddaas inaan wax qabanno waxaa la rabaa halkaas in laga dabo oo qofka marka xoogaa halkanini la siiyaba hal dacwo loogu daro marka taas waa shar ayagu waqad dakara bacdu ahlicilmi ahlicilmiga gabal waxay sheegeen ahlucilmiga gabalaa waxay sheegeen anna tacalluma sinaacaad sancooyinka barashadooda culumtaas sancooyinkaas waa sancooyinku waa culumtaas ama caafimaad leh ama injineeriye leh ama beerafalasho leh ama xoolodhaqasho leh waa middaas anna tacalluma sinaacaad sancooyinka la barashadoodu fardu kifaayatin waa fardulkifaa'i saas culimmada gabalaa sheegeen oo yidhaahdeen ummad kastoo magaalo deganoo muslim ah waa in laga helaa qof dhaktara mid injineera waa waajibe culummada gobol ay yidhaahdeen waa waajib in laga helo culummada gobol ay yidhaahdeen wa haadaa wakaasu maxalu nadari fiiro makaankeed wey iyo wa nisaacin dood maaha wax culummadu isku waafaqsantay warkaas culummada gobolaa le war ma aha magaaladaanoo dhan haddaan laga helin qof hal qofoo dhaktara ah, ma ahan inay dembaabaayaan ha ma dembaabaayaan ilaa dabtina waa fardulkifaa'i macnaheedu kuu noqona waxay noqon haddii laga waayo magaaladan qof dhaftara inay dambaabayaan dadkoo dhan oo dadkoo dhan ilaahay ku addoonsaday hadii laga hela qayb ka midana inta kale dembigu ka dhexe taas waa war weyn halkaa kitaabkii sunnada kay uga taalla warkaa masladaas doodaa ku jirta ibnuqayima ka mid culamada inkirayda aad u inkirta fardulkifaa'i maahanu leey fardulkifaa'i maahan ilaahayna dadka kuma addoonsan oo dadkoo dhan inay dambaabaan macnaheedu waxay tahay waa dadkoo dhan wax loo diray inay ka tageen kaa dadkoo dhan alla ugu diray shaqadaas kaa alla ugu diray saas buu leey calaa kulli xaal masale khilaafiyatan wa calaa kulli xaalin si kastay ahaataba falcilmu cilmiga alladii cilmiga weradda uu soo arooray alhanaau ammaan fiihi cilmigaas la ammaano wa calaa taalibiihi dadka dalbaayada la ammaano huwa fiqu kitaabillahi wa sunnati rasuulihi sal alla waa taasa culummadu ay caddaydaan huwa kaas cilmiga la ammaanaa fikru kitaabillaah waa kitaabka alle oo la fahmo wa sunnati rasuulihi rasuulkiisa sunnadiisaoo la fahmo sala allahu calay wasalam wamaa caddaa daalika cilmigaas waxaa ka soo haray fa in kaana hadduu ahaado wasiilatan mid lagu gaaraa ilaa khayrin khayr fa huwa cilmigaasu khayrun waa khayr wa in kaana hadduu ahaado wasiilatan mid lagu gaaraa ilaa sharrin shar fa huwa cilmigaasu sharun waa balaayo wain lam yakun hadduusan ahayn wasiilatan mid lagu gaaraa lihaadaa kayrkan wa haadaa shartan fa huwa dayaacu waqtin waa waqti lumis walaqun waana macnola'aanba iyo iska cayaar waalcilmu cilmiga lahu cilmigay u sugnaadeen fadaa'ilu fadiilooyin fadiilooyinkaasoo kafiiratun fara badan cilmigu fadaa'il aad u weyn ayuu iska leeyay minhaa fadaa'ishi waxaa ka mid a ah, ana allaaha allah yarfacu waa koryeelaa ahlalcilmi dadka cilmiga leh filaakhirati aakhiro wa fidunyaa adduunyada labadaba ilaahay dadka waa ka saromari dadka cilmiga kitaabkii sunnada yaqaan ilaahay adduunka iyo aakhiradaba dadka waa ka saromari minhaa waxaa ka mid a anna allaaha allaah yarfacu waa koryeelaa ahlalcilmi dadka cilmiga leh filaakhirati aakhira ilaah waa koryeelaa wa fidunyaa adduunyadana ilaah waa koryeelaa amaa fi laakhirati aakhiro fa in allaaha allah yarfacuhum culummada waa kor yeelaa darajaatin derajooyin ayuu kor yeelaa oo uu ka kor yeelaya darajaadkaas muslimiintii kale darajaadkaasoo bixasabi maa shay qadarkiis ah qaamuu ay u istaageen bihi maaga oo min addacwati yeeris ah ilallaahi allah dadka ay ugu yeeheenoo alla ku xidheen wal camali ku dhaqmid ah bimaa shay ay ku dhaqmeen calimu ay barteen aakhiro waa darajaad darajaadkaas waxay la ekaanayaan caalim walbaaba intuu dadka diinka ugu yeedhay iyo intuu ku dhaqmay diintuu bartay intaasa darajaadkiisu la ekaanaya intaasay la ekaanayaan wa fidunyaa adduunyadana yarfacuhumullah ilaa culummada waa kor yeelin bayna cibaadii addoommadiisa dhexdoodu ilaahay ka kor yeelin bixasabi maa shay qadarkiisa qaamuu bihi ay u istaageen waxay u istaageen oo dacwo iyo camal ah aa ilaahay adduunkana ku kor yeelin qaala allaahu tacaala ilaah wuxuu yidhi yarfac illaahu allah waa kor yeelaa alladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey minkum idinka xaalay yihiin dadka muminiinta dhammaan ilaahay waa kor dadka kalu ka kor yeelaa wa waa yarfacu ilaah waa kor aladiina dadka uutulcilma cilmiga la siiyey darajaatin darajaadu ka sara marina mu'miniinta kale dadka ahlucilmigaana ilaahay baa ka kor yeelayo ka sara marina dadka kale waaladiina dadkii waa yarfacu ilaah waa kor yeelaa aladiina dadkii uutulcilma cilmiga la siiyey darajaatin darajaad ah mu'miniinta kale ilaahay ka sara marina wa minhaa fadaaisha waxaa ka mid a annahu cilmigu irhu nabili waa nabiga dhaxalkiisii sala allahu calayh wasalam wa minhaa waxaa ka mid ah fadaaisha annahu cilmigan irhu nabiyi waa nabiga dhaxalkii laga dhaxlay sala allahu calayh wasalam kamaa qaala nabiyu sida nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam ina alambiyaaa nabiyaalku lam yuwarifuu dadka ma dhaxalsiin dinaaran dahab walaa dirhaman fido innamaa wax kale maahan warafuu waxay dadka dhaxal siiyeen alcilma cilmi ayay dhaxal siiyeen cilmulkitaab wa sunna faman akhadahu qofkii qaataa faqad akhadahu wuxuu qaatay bixadi nasiib nasiibkoo waafilin oo waasco kaamil ah wa minhaa fadaaisha cilmiga culummada waxaa ka mida annahu cilmigu mimaa kiiuu ka mid yahay yabqaa u baaqi noqona lilinsaani qofka bacda mamaati dhimashadiisa ka gadaal qofka marka uu dhinto cilmigu ka harimaa cilmigii uu dadka baray ajarkiisa u soconaa isagoo qabrigiisa ku jira waxaa dhacda kumanaan sano culammadii saxaabada culimmadii taabiciyaalka dhammaan maanta muslimka ka faa'idaysana ajarkooda u socona intay noolaayeen waxaysanba samayn karina u socona mar kastoo muslimiintu sii bataan waa laga faa'idaysana qof walboo muslimoo ka faa'idan ajri ka helaya markaasaa waqtigu markuu sii dheeraadana ajarkoodu intii waa ka badana mar kastoo dadkaas cilmiga barana oo diinta qaadana ay bataan ajarkoodu waa sii badana kumanaan ma ujeeda imaamu shaafici imaamu axmed imaamu maalik imaamu lbukhaari waxa weeye sanad kasta sanadka ka dambeeya waxa weye inta muslim ka faa'iidayda ajarkooda iska soconay ajarkooda iska soconay wax noocaasu ma jiraan masaajid la dhisa lagu heli ma waxa weeyaan dugsi qur-aan la dhisaan lagu helay waxa lagu helay wax kaloo lagu helayaa ma jiro wax cilmiga lagu helo sababta masjid kun sano kor haddaad dhisto waxaa dhacda mar unbuu dhammaana mideeda kale intaas ku tukata unbaan ajarka keeni laakiin cabdullaahi ibnu cabbaas waxaa dhacda qaaradaha shanta qaaradood mid walba waxaa laga helaa qof ka faa'idaystay cilmigiisa oo meeshaas alle ku caabuday shanta qaaradood bal masaajid kastoo adduunka ku yaalla in laga helaa masaajid kastoo adduunka ku yaalla qof ka faa'iiday oo alla ku caabudaya faa'iidadu ka faa'idaystay ajraana uga socdo wax lagu helaya marka ma jirto wax lamiduhu ma jirto waa shaqadii nabiyaalka cilmigu waa shaqadii nabiyaalka marka wax la midu ma jiro wa minhaa fadaaisha waxaa ka mid ah annahu cilmiga mimaa kiiu ka mid yahay yabqaa baaqi ahaana lilinsaani qofka u baaqi ahaana bacda mamaatihi dhimashadiisa ka gadaal faqad habata waxaa sugnaaday filxadiidi xadiidka ana nebiya nabiga sala allahu calayh wasalam qaala inuu yidhi idaa maata alcabdu addoonku markuu dhinto inqataca camalu camalkiisu waa go-a ilaa min alaain saddex maahane saddex ajarkoodu go-i maa sadaqatin sadaqo sadaqadaasoo jaariyatin oo socota sadaqo intuu noolaa uu la baxay oo jaariye ah sadaqa jaariya waxaa la idhahdaa shay asalkiisu baaqi yahay nacfigiisana la isticmaala intuu noolaayu wuxuu dhisay guryo martidu seexato inta marti seexana ajara u socona intuu noolaa wuxuu dhisay masjid lagu tukado inta lagu tukana ajra u socona boqolaal sano hadday raftaa noqoto wuxuu dhisay meel cilmiga lagu barto oo waxa weeyaan cilmigii lagu barto markaas inta xaraf diineed lagu dhigana ajara u socona wuxuu qabay ceeb inta lacanaya ajara u socona beeruu waqfay wiil beertaas qur-aanka lagu barto inta beertaas ay soconaydo ajara u socona sadaqa jaariya waxaa la yidhaahdaa waa shay asalku baaqi noqona nacfiguna socona taas haddii ummaddayada waa laga qirib gooyo ummaddayda waxay yaqaanaan boqol iyo laba halaad oo hal qabri lagu gowraco ah, boqol iyo labaatan ka waran hal qabri lagu qalay boqol iyo labaatan halaad oo hal qabri lagu qalay laakiin beledka intaan leeg haddii la dhex maro waxaa dhici karta inaan laga soo helin guul la waqfay oo laleeya martidu ha seexo ah, bal ummaddaas sida meesha ay gaartay ya hal guri oo laleeya gurigan waa waqafo martidaa loogu talagalay ama masaafirka loogu talagalay amana eg dullaab cilmiga inay cilmiga ku bartaana loogu talagalay beledka intaas eg laga heli ma bal soomaaliya dhan iaan laga helina dhacdo ah. ummad marka dhibaato fogaatay fogaatay wey fogaatay sooma jeedeen ow cilmun cilmi cilmigaasoo yuntafaqu bihi lagu nacfiyo cilmi lagu nacfiyo qofkii ka tegey inta cilmigaas lagu nacfina ajra u halkaas inaad ciriirsato aa la rabaa ood isku daydo maanta adiga waxa weeyaan weliga qayrka lama yidha adigu gaari mayo inaad isku daydo in cilmi aad inta barato adugu ku dhaqanto ummadana ku reebto isku day ah, isku day qayrka waa la isku daya oo waladi walad waladkoo saalixii suuban caruur saalixa haddii alla ku siiyo oo diin saxiixa qaatay inta uu nool yahay alla hooyaday u naxariiso alla aabbay u naxariiso intuu leeyahy ajara kuu soco mar alla markuu duceeyaba ajaratiila buu qayradkiina mar alla markuu duceeyo waalidka waa loo duceeyaa haddaad tukataa loo duceeyaa haddaad sujuudsantaa loo duceeya haddaad socotaa loo duceeya waxtarka ugu weynu waalidku waalidka u tarawi ha noolaada waa loo duceeya waalidka oo nool hadduu dhintayna waa loo duceeya waa wax ugu weyn ood waalidka u tari karto soo ma jeedin marka haddii ilaahay saalix kaaga dhigo waa wax weyn oo qayroo alla ku siiyey adoo dhintay ajirkaagu kuu soconayo ducadiisu sadaqa saxa aad u bixina waa ku soo gaara iyadana waa ku soo gaara xadiidkan imaam muslim aan saxiixiisa ku wariyey wa minhaa fadaaisha cilmiga waxaa ka mid a anna rasuula rasuulka sala allahu calayh wasalam lam yuraagib ma jeclaysin axadan qof an yaqbida inuu jeclaado axadan qof calaa shayin shay ku jeclaado shaygoo mina nicam oo nimcooyinka ka mid a ilaa calaa nicmatayni laba nicmo maahane wa minhaa fadaaisha waxaa ka mid cilmiga anna rasuula rasuulka sala allahu calayh wasalam lam yuraaqib ma jeclaysiin axadan qof an yaqbida inuu majeersado qibdada waxaa la yidhaahdaa qofkaas waxa uu haystoo kale in isagoo asagu tiisa haysta adiga iyadoo kale alla ku siiyo inaad jeclaato alerada qibdada qofkaas wax wanaaguu haysto inaad istiraahdo allaw iyo adigana iyadoo kale ku siiyo daad istira allaw iyo asaga ka qaada xaasinima la yidhahda waa xaaraan laakiin waxaa isleeda asagu waa haysta tiise adigana allaw yaa ah intoo kale ku siiya qibdaa la yidhaahdo wax la majeedsado oo nabigu yidhi ha la majeedsado labaa ka jirta marka labaa ka jirta lam yuraaqib nabigu ma jeclaysin axaddan qof an yaqbida inuu majeersado axaddan qof kale calaa shayin shay ku majeersado shaygoo minanicami nicmooyinka ka mid a ilaa calaa nicmatayni laba nimco maahane laba nimco uu nabigu yidhi dadka ha lagu majeersado oo qofku marka waa inuus yidhaahdo allawi ayadoo kale qusiiya humaa labada nimco alwal dalabu lcilmi waa cilmiga oo la dalbo waalcamalu bihi iyo cilmiga in lagu dhaqmo daad aragto qof ilaahay siiyey cilmi iyo camal cilmi keligiisa waxba tari maa cilmi iyo camal qof alla siiy markaad aragto nabi wuxuuna baraa inaad tidhahdo allaw kanoo kale isi ilaahu kanoo kale isi inaad tidhahdo ahaani alqaniyu waa qofka hantiilaha ah alladii hantiilaha jacala maalahu maalkiisii ka dhigay khidmatan mid u adeegta lilislaami diinka islaamka qof maalkiisii ilaahay hantiyuu siiyey hantidiisu wuxuu ka dhigay mid islaamka loogu adeego diinka loogu adeego masaajidkiu ku dhisaa qur-aanka dugsigu qur-aanku ku dhisaa maraakiibtii cilmigu ku dhisaa waxaweyn kutubtiiu ku gadaa waxaweyaan muslimiintii oo waxaweyan ayuu ku taageera diinkii alleh jihaadkiiuu ku bixinaa cadowgiiuu ku difaaca masaakiintuu ku daryeela qaraabadiisiiuu ku xidhiirina qur-aankiiu dadka ku bara maalkiisoo dhan wuxuu u adeega diinka kaas haddaad aragtana waxa laydha allaw yaa maalkaano kale isiiye aan sidaanoo kale u adeegsaday allaw yaa maalkaanoo kale isiiye aan sidaanoo kale u adeegsaday saasa waa la jeclaystaa alaniyu afaani ka labeeya alqaniyu waa qani alladii keliga jacala maalahu maalkiisii ka dhigay khidmatan adeeg lilislaami diinka islaamka ugu adeego fa can cabdilaahi bni mascuud cabdilaahi bni mascuuda laga wariyey radia allaahu canhu qaala cabdulaahi wuxuu yidhi qaala rasuulullah rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam laa xasada majeersi xasadka majeersiyaa loola jeedaa laa xasada majeersi jaa'isun ma ahaanin ilaa fi tnatayni laba shay maahanin laba shay ayuu ku fiican yahu ku bannaan yahay rajulun alawalu mid ka horeeya rajulun waa qof rajulaa loola jeeda hadba qofaa loola jeedaa nin iyo dumar wuxuu raba ahaa rajulkaasoo aataahullaahu allaah uu siiyey maalan maal oo fasalladda ilaahay ku diray hu maalkii ilaahay weynaa fasalladda ilaaha ku diray hu ninkii ama qofkii calaa halakati maalkaas la baabi'intiisa filxaqi diinka lagu baabaashay xaq ilaahay baa maal gacanta u gelshay markaasaa ilaahay wuxuu ku diray maalkiisii inuu ku baabi'iyo xaq ah, xaqa inuu ku baabi'iyo hadduu qaraabadiisa ka xidhiiriyo waa xaqi hadduu waxa weeyaan diinkii ku kor yeelay waa xaqi kulligood rajulu waa qof aataahullaahu allah uu siiyey maalan maal oo fasalladahu ilaahay qofkaas ku diray calaa halakati maalkaas la baabi'intiisa filxaqi xaqa lagu baabi'iyo iyo warajulu waa qof aataahu laahu ilaah uu siiyey xikmatan cilmi naafica alxikma cilmi naafica loola jeeda xikmatan cilmi naafica fa huwa asagu yaqdii bihaa dadkuu ku kala xurmina xikmaddaas labadii qof isaysato u timaadma xikmaddaasuu ku kala saari diinkaasuu ku kala xukminaa wa yucallimuhaa xikmaddaasuu dadkana bara dadkiina waa baraa waana ku kala xukminaa qofkaas haddaad aragtana ilaahayow kaasoo kale iga dhigaa la yidhaahdaa bukhaariyo muslim aana xadiidka wariyeen wa minhaa fadaaisha waxaa ka mid ah wa minhaa fadaaisha cilmiga waxaa ka mid ah ana alcilma cilmigu nuurun waa iftiin iftiin weeye iftiinkaasoo yastadiiu uu ku iftiinsado bihi iftiinka alcabdu addoonka waxa weye waxaanu ma dariiqi naartaa oo naaraa lagu gelaa mase waa dariiqii jannada markay shubahaadkaasu yimaadaan waxaan cibaadadaanu ma ansaxday ma ansixin miyaa waxaanu ma ii xaraanaa se iga xaaraan wax ku kala tusi kara waxaa laga arkaa cilmigaas cilmigaas umbaa laga arkaa ee cilmi kama ku kala tusaa iyo maal iyo adduunyo iyo dariiq kaloo lagu gaaraa ma jiro wa minhaa fadaaisha cilmigu ka mid ahaaday ana alcilma cilmigu nuurun waa nuur nuurkoo yaftadiiu uu ifsado bihi nuurka alcabdu addoonku fayacrifu addoonku wuxuu ku garanaa kayfa yacbudu rabbahu siduu rabbigiisu caabudi lahaa wa kayfa yucaamilu hayrahu dadka kale suula dhaqmi lahaa dadka kale suula dhaqmi lahaa cilmiga bara haddaan qofku cilmigan kitaabka sunnada baran ma yaqaan siduu walaalkiis ula dhaqmo siduu waalidkiis ula dhaqmo siduu muslim ula dhaqmo siduu gaal ula dhaqmo midna ma yaqaan hawadiisu ku socona hawaduna kuma filna kuma filna caqligiisu ku socona fatakuunu waxay noqoneen marka qofka cilmiga ku socdo iftiinsada fatakuunu waxay noqoneen masiiratu socodkiisa fii daalika mucaamalada iyo cibaadada uu ku socdo fii daalika madkuurkaas oo cibaadadii iyo mucaamaladii ah fii daalika madkuurkaas oo cibaadadii iyo mucaamaladii ah qof ku socda wuxuu noqonaa calaa cilmin cilmi iyo wa basiiratin aragti dariiq ugu jeedo qof ku noqona laakiin qofka kale waa qof mugdi iska shaqaxsana oo qodaha iyo bahal wuxuu ku istaagay aan u jeedin iska dhiga un cagta wey qofka kale qofka kale fatakuunu waxay noqonaa masiiratu socodkiisa fii daalika fi lcibaadati waalmucaamalaat cibaado iyo mucaamalo uu ku socdo calaa cilmin cilmi korkiisa ahanay wa basiratin aragti ومنها فضائشة علمك أيوه كمير هذا أن العالم قفك عالمك نور وافتين نور كاسو يهتدي به الناس دفك أيكو ينونان تنوى حلاشي كبغمة تنوى حرامتي كفك هذا كانوا ضلالتي كفك هذا كانوا حقي كبغة واحد دفك كو ينونان وعالمك wa minhaa waxaa ka mid a ah fadaaisha cilmiga ana alcaalima caalimku nuurun waa iftiin nuurkoo yahtadii bihi naasu dadku ay ku hanuunaan fii umuuri diinihim diinkooda arrimahooda ay kula hanuunaan wa dunyaahum adduunyadana waa kula hanuunaan oo wuxuu leeyahay waxaan fasaada ka imaana ka jooga sharta wax yaqaan culummada laga arkaa intaysan dhicin laakiin markay dhacdo dadko dhan ay yaqaan dadko dhan ay yaqaan laakiin shartu markay soo socoto culummadu waa yaqaaniinoo waxay leeyihiin waxa noocaana shara ka imaanay qur-aanka u sheega xadiidka u sheega maahan inay qaybka og yihiin qur-aanka iyo sunnada waxay ka og yihiin shaygaas haddii la sameeyo balaayaa ka dhece fitana ka dhece ee ha laga joogo saas darteeda adduunyada ummaddu inay islaaxdo waxay ku xidhan tahay inay kitaabkii sunnada qaataan kitaabkii sunnadana ayagu hadli maayaana culummada u sheegeen walaa yakfaa ma qarsoona hal tusaalo ku tusaa marka hal nin oo ku hanuuni walaa yakfaa kama qarsoona calaa kasiirin in badan intaas badanoo min annaasi dadka ka mida waa ay wada yaqaaniin qisatu rajuli ninkii arrintiisa ninkii sheekadiisa alladii ninkaasoo min bani israa'iila reer banu israa'iil ka mid ahaa ninkaasoo qatala dilay tiscatan wa tisciina nafsan sagaashan iyo sagaal naf uu dilay sagaashan iyo sagaal naf ayuu dilay sagaashan iyo sagaal naf ayuu dilay ninkaasu fa sa'ala rajulan ninuu weydiiyey ninkoo caabidan ilaahay aad u caabida nin cibaado u go'ay meel la galay oo caabid ah uu inta u yimid u yimid markaasuu yidhi tooba maleey ah, tooba maleeyaay u yidhi ah, qofkaan cibaadaysana naftiisa wax waa u tari karaa laakiin naf kale waxba uma galo naf kale nacfigiisu gudbi ma ah, hadduu nacfiga ummadda u gudbi maado waa u kasaara waa kasaarina ummaddana waa khasaarina laakiin qofka cilmiga leh hadduu isira ummadda nacfiga u gudbi asna waa faa'iida ummadduna waa faa'iida nin marka aan asagu cilmi lahayn oo caamiyo iska cibaadaysanaya uu inta u yimid uu toobad maleeya sagaashan iyo sagaalan dilaya fa sa'ala rajulan ninuu weydiiyey ninkoo caabudan oo iska cibaadaystaa hal lahu isaga ma u sugnaatay min towbatin towba fa kaana alcaabida waxaad moodaa ninka caabidkaa istacdama inuu weynaystay alamru arrinku dhiiggii muslimkaa la weynaaday cilmigu ku kala saarana ulisanhay ma sagaashan iyo sagaal muslimood dishay qataru weynaa balaayaad shaqaysatay toobad malihid uu yidhi arrintaasu caqlan u fiiri arrintuna arrin weyn sagaashan iyo sagaal nin dilay arrin weyn weeye laakiin cilmiga kuma uusan fiirin fakaana alcaabida qofka cibaadaysanaaday istacdama waaba isagoo weyneeyey alamra arrinka faqaala wuxuu yidhi laa toobad malihi faqatalahu waa dilay boqol kun noqo yidhi haddaanan toobad lahayn ila raje malihiya iska wata shaqadeeda faqatala waa dilay ninkii hu caabidkiiu iska dilay faqatalahu caabidkii waxaa dilay assaa'ilu kii masalada weydiiyey fa atama bihi isaguu ku dhammaystiray almi'ata boqol bal ninkaas intuu fasaadiye fiiriya marka meeqa dhibaatuu geysta asaga naftiisii waa fasaadin caabidka maxaa naftiisi ila la dilu ka shaqeey soo maha naftiisi naftiisiiuu dhibaato u keena waa kow ninkii u yimid ee doonka ahaana dembiyuu sabab ugu noqo ila isagaa quusiyey naxariista alluu ka quusiye ninkii u yimid oo diindoonka ahaana dhibaato u keena waa meeshay culammadu yidhaahdaan qofka caamigaah ee daacigaah maa yufsiduhu akfaru mimaa yuslixu intuu fasahaadinayaa ka badan intuu hagaajinaya adoon diinkii oqon haddaad tira daaciyan haddiinan sheegaa maa tufsiduhu akaru mimaa tuslix intaad fasahaadaydaa ka badan inta aad hagaajinaya marka ninkiina dhibaatadaas u geysta koo diinka allana beenu ka sheeg ku been waa saddex dhibaato fiiri ah, waa saddex dhibaato midda koobaad naftiisii u dilay oo in la dilu ka shaqeeyo midda labaad qofkii hanuun doonkaayo u soo doontayna dhibaatu uga shaqay waa u baadiyey waa naxariis alluu ka quusiye markaasuu sharti kusii socdo midda saddexaadna oo ka wada weyna diinkiiu ka been waman adlamu minman iftaraa cala allahi kadib waman adlamu minman iftaraa cala allaahi kadiba liyudilla annaasa biqayr cilm saasuu ku rugow yidhi yaa ka dulmi badan qof ilaahay ku been abuurtay oo ay ka dhalatay marka dadka inuu baadiyeeyo fiir taka inuu baabiyeyo meeqa musiibuu ka shaqay marka meeqa musiibu acdamu dembin cala aliطlaaqna waa aliftiraau cala allah dembi ilaah laga galo kan ugu weyn waa in ilaahay lagu been abuurto waxaanu waa xalaal mana taqani waa xalaaleeyey waxaanu waa xaaraan meelay ku xalaaloobin ma taqani waxaanu waa gaalnimo aad leedahay hebel waa mana taqan wuxuu ku gaaloobo dilgu weydiiyo waxaad ka sheegi karta marka sowma jeedin waxaanu waa iimaan aad leedahay waa diinkii alle mana taqan meelay ku yahay waa aliftiraa cal allah waa dembi alla laga galo dembiga ugu weyn ah, waa dembiga ugu weyn oo xataa shirkiga ilaahay ka dabamariyey ah, shirkiga darajaadka dembiga markuu alla tirinaayey shirkiga waa laga sii dabamariyey midkaan qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxish maa dahara minha wmaa baqan wاlifma wاlbaqya bikayr اlxaq waan tushrikuu biاllahi maa lam yunazil bihi suldaana waan taquluu cala allahi maa laa taclamuun ayadaa u dambayn ugu khatarsan ah, waa dembiga ugu weyn marka bal dhibaato geystay fiiri uma dahaba laakiin caalimku waa badbaadiyey fiiri markuu u tegay caalim uma dahaba ninkii wuxuu aaday ila caalimin caalimu aaday fasa'ala ilaa caalimin caalim ayuu aaday fasa'ala waa weydiiyey ninkii hu caalimkii fa aqbara caalimkii wuxuu u sheegay hu ninkii ana lahu towbatan toobada inay u sugnaatay hale toobaddu laba gooray xidhantaa bis ah, qof aan toobad lahayn ma jiro laba gooray xidhantaa marka qoraxdu ka soo baxdo meesha u dhacdo kow iyo qofka halkaas naftu markay soo gaarto dhowyeeliska uu yahay in allaha yaqbalu tawbata alcabdi maa lam yuqarqir ilaahay addoonka toobadiisa waa aqbalaa intuusan dhuun yeelin duu jiraniyo toobadda laga aqbala duu jirayo sakaraadiyo toobadda waa laga aqbala mar hadduusan dhuun yeelis gaarin nabi maxameda soo booqday sala allahu calay slam wiil yahuudi oo xanuunsan uu soo siiyay markaasuu nabigu uu dacwad ugu yeeru yidhi qul laa ilaha illa allah muxamad rasuullah war laa ilaha illa allahu dheh aabbihiisu ag fadhiyo gaal yahuudiyuhu la tashaday wiilka odagyuu fiiriy odagi wiilkii inuu tegayo waa ark awalba diinta wuxuu uga ceshaaya adiga kooxdaada iyo xisbigaaga kuu xooji ee waa ogaa nabigu inuu xaqi odag ah markuu arkay wiilku inuu socdo uu yidhi adic abalqaasim waryaa yeel warka uu kuu sheegay ilaa waa warkuu naar uga badbaadi lahay bis wiilkii laa ilaha illa qudusullahi yidhi markuu yidhi nabti waa ka nabigu waa istaaga isagoo alxamdu lilah alladii anqaahu min annaari ilaahu maadabaa iska aniga sababtay naar uga badbaadi soo ma jeed farxad uu ku farxa yahuudkii naarta ka badbaaday marka qofka naftu xataa markay haddaysan halkaa soo gaarin uu sakaraad yahay toobaduu leey hadda waa sakaraad laakiin naftu inta ma gaarin toobad wlile toobaduu leey marka toobadaad leedahay ayuu toobad aad leedahay faakbara wuxuu u sheegay caalimkii hu ninkii ana lahu toobatan toobada inay u sugnaatay waa now shaaniye laa shay-a shay ma ahan yaxuulu mid kale dhex gela baynahu asaga iyo wa bayna toobati toobadda uma dalla wuxuu tusay calaa beledin magaalo magaaladaas ahlu dadkiisa saalixuna ay susuban yihiin markaad toobad keento waxaa laga fogaadaa saaxiibadii xunaa iyo makaankii xunaa haddaadan labadaas ka fogaanin haddaad ku laabani haddana markaa toobad keento laba sheeyaa laga fogaadaa dadkii xunxumaa oo aad xumaanta la samayn jirtay waa laga fogaada laakiin waa toobad keenay ayagiina baalkan kaga jira beenaanadka ah, kada soo ma jeedin dadka ahlu sharta ahaa ee aad ku fidneeyaa laga fogaadaa tan labaadna makaankii aad alle ku caasi jirtan waa laga fogaada kabtan ah, uu yidhi meesha ah, orod meeshaan ka magaalo heble dad fiicana jooga dadkaas u tag sooma jeedin orod dadkaas u tag saasuu ku yidhi uma dalla wuxuu tusay calaa beledin magaalo beledku aalu dadkiisa saarixuuna kuwa suusuuban ay yihiin muxuu u tusay liyakhruja inuu u baxo ninkaanu ilayhi beledkaas fa kharaja waa baxay fa ataahu lmowtu mowtkiyaa ugu yimid fii afnaa'i dariiqi jidka dhexbartankiisa jannaduna galay ninka jannadu galay marka caalimkaasi alla kuu badbaadi caalimkaasi alla ku badbaadi soo ma jeeda qisadu mashhuuratu waa mid caan ah fandur warbal qof walba fiiri alfarqa farqiga farqigaasoo bayna alcaalimi caalimka iyo waljaahil udhexeeya farqiga caalim iyo jaahil udhexeeya bal qof walba fiiri midna markuu u tegey qofkii cibaadaysanayay ee cibaadada u go'ay markuu u tegey asagii waa halaagay naftiisu waa halaagay ilahayna waa ka been xigay caalimkii markuu u tegayna naaruu ka badbaadiyo jannu ku waa kuwa culummadu yidhaahdo waa kuwa culimadu yidhaahdaan waxaa la yidhahdaa adduun iyo aakhiro waxaa fasahaadiya ama diin iyo adduunye afar yufsidu dunya wadiin arbacatu waxaa lahi diinka iyo adduunyada afara fasahaadida nisfu faqiih wa nisfu naxwiyin wa nisfu dabiib wa nisfu mutakalim waxaa la yidhahdaa afara fasahaadiya diinka iyo adduunyada nisfu faqiih qof xoogaa inta wax la baystay aan toosna faqiih u noqon ah. oo iska dhiiran haddana dhiiran geesi ah. waa midkii yidhi yaa safiina bar anaa minhaaj ka dhigi lahay ah. safiina yaa idhiga anaa minhaaj ka dhigi lahay macnaha haddii waxay la ii bilaabo waa tuurana wey waa geesi waa qofka fasahaadiya diinka nisfu naxwiy waa midka luqada fasahaadiya nisfu dabiib dhaktar barkiisa ogaa ah, bajilaanu meelaha jaf ka soo yiri markaasuu is yidhi shaqadii ka gaar isagoon ka salgaari waa midka jirka baabi'iya ah, dadka jirkooda ninka baabi'iyo wey ah, waa nisfu mutakalim cilmukalaamka midka barka ka jooga waa midka diinta baabi'iyo cilmukalaamka waxa la yidhi hadduu salka ka gaaro wuxuu ogaadaa inuusan sal lahayn waan ka soo hara saas darteeda khubaradii cilmukalaamka waa toobad kene in badanoo ka mida laakiin meel dhex markuu ka jooga asaga kaliyu ku mitida asaga kaliyu ku mitida waana wixii uu diinta ku baabiila afartaasaa fasahaadeen haadaa yufsidu hada yufsid اlbuldaan whada yufsid اlisaan whada yufsid اlabdaan whada yufsid اladyaan waay idaa tabayana idaa tabayana laka hadduu kuu caddaado arrinkaas falaabudda waa laga maarmaan min macrifati man dad in la garto hum ayagu alculamaau culamaa xaqan halkaas marka maxaa soo sugnaaday ummadda waxaa halaaga dadaan culamahayn hadday culamo u qoonsadaan ummadda waxaa badbaadiya caalim rabbaani ah. caalim rabbaaniya ah aa badbaadada ummaddii waxaana ummada baabi'iya qofaan culamo ahayn hadday diin weydiiya marka shayga kuugu horeeya ugu qatarsan waa inaad kala barato culummada rabbaaniyiinta iyo dadkaan culummada ahaynee shaartigooda sita labadaa inaad kala garato waa shayga ugu qatarsan idaa tabayana daalika kaas hadduu caddaaday falaabudda waa laga maarmaan min macrifati man duulgarashadiisa hum ayagu alculamaadu culamo ay yidhahdaan xaqan dhabnimo culmayay yihiin man dadgarashadooda hum ayagu alculamaadu culamo ah xaqan dhabnimo hum ayagu marka hum culammada alrabbaaniyuuna waa kuwa rabbi loo nisbeeyey aladiina kuwaasoo yarubbuuna annaasa dadka ku tarbiyeeya calaa shariicati rabbihim rabbigood sharicadood albidaca ah. qisas iyo sheeke iyo filimo iyo musawirkan ila arag iyo waxa weeyaan waxaasay dadka ku dhistaan ah, sheeko iyo qisas iyo musawiro iyo filimo iyo waxaasay dadkooda ku dhistaan laakiin culimmada rabbaaniyiinta allaa yidhi nabigaa yidhi waxaan u fahmay culimmada muslimiinta sidaan u fahmeen saasay ugu tarbiyan cilmi nadiif oo saxiixa ay dadka ku dhisayaan soo ma jeeda waa kuwaas culummadu hum culummadu alrabbaaniyuun waa kuwa rabbi loo nisbeeyey aladiina kuwaasoo yaruduuna annaasa dadka ku dhisayoo ku tarbiyayna calaa shariicati rabbihim rabbigood shariicadiisa xataa yatamayaza si ay u kala soocmaan haaulaa'i alrabbaaniyuun culammadan rabbi loo nisbeeyey caman dad ay uga soocmaan tashabbaha bihim isku ekaysiiyey walaysa minhum ayagana aan ka mid ahayn ayagana aan ka mid ahayn xataa yatamayaza si ay u socmaan haaulaa'i kuwaan alrabbaaniyuun ee rabbi loo nisbeeyey caman dad ay uga socmaan tashabbaha bihim isku ekaysiiyey walaysa minhum ayagana aan ka mid ahayn yatashabbahu bihim waa isku ekaysiinaa filmadhari muuqaalka culummada ilaa dharku suuqu jooga waa soo gadana sidoodana wuu xihana filmadhari muuqaalka walmandari aragtiduu iskaga ekaysiina walmaqaale hadalkana waa iskaga ekaysiina sidooduuu hadlaa Ah, sidoodii afar kelimo bawsi ah uu waxweye iska tuurana markaasuu sidoodii u hadla filmadhari muuqaalka labiska walmandari muuqaalka oo aragtidiisa ah sida muuqaalka waa labiski wey walmaqaali hadalka walficaali afcaash afcaashoodiiu kaluu samayno waxa weeye waa khudbay waa muxaadarayn waxbaan aqraahu leeyahay afcaashoodiiu kale inuu sameeyuuba rabaa laakinahu qofkaasu laysa minhu ayaga ka mid maaha fiiri dhinacuusan uga mid ahayn ood ka arki kartaba marka koobaad fi nasiixati inuu u qaymiiro lilkhalqi makhluuqa ma doonayo qofka inuu daacad u ahaado culummada rabbaaniyiinta dadka ma rabaan inay ayagu jaranjar ka dhigtaan dadka oo ay ku gaaraan kursi oo ay ku gaaraan madaxnimo oo ay ku gaaraan magac oo ay ku gaaraan maal midna kama rabaan waxay rabaan naar inay ka badbaadiyaan oo guntiga ku dhegaan ayaguna mushaarkooda alla ay ka intaasay rabaan culammada rabbaaniyiinta laakiin waaxidkan isku ekaysina ka mid ahayn dan adduunu leey wuxuu rabaa magaciis inuu soo baxo oo dadka dhexdooda magac ka yeesho wuxuu rabaa kursi inuu ku gaaro wuxuu rabaa dhaqaale adduun inuu ku gaaro dan adduunu ka leey welidaas saas qaar badane og inay diin la'aan dadka ku wadaan ninka toobad keenay firqooyinka firqo ka ah, a wuxuu yidhi waxaan ka cabsanayaa inta kaloo dambiya ilaa hadduu ii dhaafo hal dembi inuusan ii dhaafin aan ka cabsanaya oon ka warwalaya haddaan biin u shaqeeyey haddaan si kasta cibaado ugu go'ay haddaan xumaantii ka haray hal dembiyaan israahuur xumaantiisa aman alla kuu dhaafo oo waa maxay dariiqadaas aan ku jirna waxaan dhihi jirnay uu yidhi intayada odayaasha inta isku nimaado dariiqada ilmaha ku korso ubadkaagana ka ilaasho aan dhihi jirnay ilmaha ku korso kuwaagana ka ilaasho kuwa yagii meelo kalaan u kala dirsanay hal mid kuma annaan darinu dariiqadii sooma jeeda hal mid kuma annaan darin ilmaha yagii meelo kalaan u kala dirnay tan waxaan leenaha dariiqadaasa war qofkii janno rabo bahashu waata war hallatadaa ilaahay baana sii hanqaltaag naguma jiro aan leenahay dadka markaan hadlayna inta ilin layska keeno ha hanqaltaag naguma jiro tanaaq taa waxa wey ilaaha noo doora alxamdu lilah ilaaha dariiq hibla naga dhiga dad maanta waxaa haysta iyo dad wuxuu yidhi indhahaysan biyaha ka shubayna soo ma jeedin marka musiibo waxaan is leenaha haw yidhi wareeda taas taas bol ilaahay makuu waa maxaa laga noqon xuruma naasix qofkaas siduu naar uga badbaadi laha kaliya inuu ka hado danihiisa inta u kaadsado taasaa wey culimmada rabaaniinta waa kuwaas laakinahu qofkan isku ekaysiiyey laysa minhum culammada ka mid ma aha fi nasiixati daacadnimada lilkhalqi makhluuqa daacad in loo noqdo wa iraadati alxaqi iyo xaq in la doono in dadka daacad loo noqdo xaq lala doono wanaag lala doono fa khiyaaru maa shayga ugu qayr badan oo cindahu ah agtiisa ahday midkaan culammada isku ekaysiina an yalbisa alxaqa xaqa waa inuu ku qaso bilbaail baail xaq iyo baail iskuu qasa ilaa baatil keliya laga qaada maaha xoogaa khana markaasan fiiri dadka caamadaha wax kale qoon marka layidhaha war waxaan addoo socota kaha ulamawaadan arag qayrkaas u war qayrka sharaa dhex socota shar keligeena moogta dadka maba laga gabi karaba ee dadka waxa lagu halaagaa waa xaq iyo baatil in laysku qaso xaq iyo baatil in laysku qaso wey marka waxa ugu qayrka badan agtooda yaallaa fa khiyaaru maa shayga ugu qayrka badan oo cindahu qofkaas mulabiska agtiisa ahaaday an yalbisa alxaqa waa inuu xaqa ku qaso bilbaatili baatil wa yasuuqahu waa inuu socodsiiyo xaqa bicibaaraatin tacbiiriyaal tacbiiriyaalkaasoo musakarafatin la qurxiyey hadalla qurux badan oo dhaldhalaalaya oo aad is leedahay maasha qofkana qof caaqilada u go-ayn hadalla qurux badan laakiin aan cilmi marka cilmiga la ag dhigad ogaane baatilnimadiis qofkan cilmi lahayn hadal qurux badan aan loo keena oo baatilka lagu socodsiiyo yaxsabuhu fiiri yaxsabu wuxuu u malaynaa hu hadalka qurux badan addabcaanu qofka ooman qofka ooman cilmiga u ooman wuxuu u malaynaa maa an biyo macnaa cilmi nadiif fugoodoo janno lagu gabo xataa idaa jaa'ahu markuu u yimaado hadhow aakhira tago lam yajidhu lam yajidhu ku ogaan maayo wixii loo sheegay shay an shayba ku ogaano wuxuu ogaanaa eer inay ahayd dhalanteed ahayd ah. yaxsabu wuxuu u malaynaa qofkii loo sheeg yaxsabu wuxuu u malaynaa hu hadalkaas adamcaanu qofkii oomanaa maa an biyuu u malaynaa waa ilaa dhaan biyo maaha waa dhaandabagaalle amase waxa weyaan dhalanteed dhalanteed wey xataa idaa jaa'ahu markuu u yimaado lam yajid ma ku ogaanayo hu ay mahaa wixii uu arkay shay-an shay inuu yahay maku ogaama macnaha been iyo borobogaanay wuxuba ahaay bal iskaba daaye huwalbida'u waa bidcooyin wa dalaalaatu wa dalalaad waxaasay noqonayan aakhirada markii la tago meel hadda wax laga bedeli karo laga toobadkeeni karaa maaha aakhirada mar haddaan la tegey khalaas wey waagaa kugu bariyey naarta aad wey adaa baraxa lagaa gada iyo beente bal iskaba daayo huwa shayga loo sheegay albidacu waa bidcooyin wa dalaalaatu waa dalaalaad alladii dalaalkaasoo yadunnuhu ay u malaynayaan bacdu nnaasi dadka gebalkood huwa alcilmu cilm ay u malaynayaan yadunnuhu ay u malaynayaan bacdu nnaasi dadka gebalkood huwa alcilma cilmi ay u malaynayaan waalfiqha fiqi ay u malaynayaan wa anna maa siwaa waxa ka soo harayna laaya oo cilmigii nebi maxamed la yimid ah wa anna maa siwaa waxa ka soo haray oo diinkii nebigu la yimid laa yatafawahu kuma hadlo ay leeyihiin dadku bihi shaygaas ilaa sindiiqun munaafiq maahane oo majnuuna wax waaladu si qayli ayaa ku hadla saasay leeyihiin beentaas iyo baraxaasaa laga gaday intaas maan inta kaleeto way iska celinayeen marka wallahu subxaana wa tacala aclam sal allahu wslam wbaarak cala nabiyina muxamed